caطaa fi اlkhabari fiih baabu dikri اkhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay calىa caطaa'in caطaa bn abi rabax laisku khilaafay fi lkhabari xadiidka oo fiihi fii sawmi الnabiyi aw fii sawmi الtaطawuc xadiidkii ku soo arooray soomka taطawuc ah, wuuna wariyey caطaa bn abi rabaax khilaafka laisku khilaafay caddayn la ayuu baabkan u baab yahay khilaafka uu sheegi mar ninka la yidhaahda caطaa bn abi rabaax wuxuu ka yeelay min musnadi cabdillaahi bn camr caasi radia allahu tacaala canhuma waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a ah cbdillahi bn camr caasi konton iyo afarti ayuu dhintay ilaa sagaashan iyo todobada ayuu dhintay aqwaal noocaas ah ee isdabataal yani qaar waxay leeyihin konton iyo afarti ayuu dhintay ilaa konton sagaashan iyo labadii bal meeqaa udhexaysa toddobaatan iyo dhowrkiyaa jira sagaashan iyo labadiyaa jirta sagaashan iyo toddobadii muddo aad udhexaysa qarni ah, nuskiis ayaa udhexeeya intaa khilaafka uu gaaray aad buu kala foge cabdullahi bn camr caasi marka radia allahu taala anhuma inuu cataa musnadkiisa mar ka dhiga marna uu ka dhigay min musnadi cabdilaahi bn cumar ibn khaaab radia allahu taala anhu isaga wuxuu geeriyooday toddobaatan iyo saddexdii haddii marka sagaashan iyo todobadi aan qabsanno wuxuu ka dambeeyey labaatan iyo taqriiban labaatan iyo iyo toddoba sano taqriiban ayuu ka dambeeyey soo ma noqonaysa haddii sagaashan iyo labada u noqdona toban iyo sagaal sana haddii kontan iyo afar u noqdona isagaaba muxuu ahaa ka yar oo hortii dhintay marka alcumuum cataa khilaafka la sheegaya marka maxay tahay cataa mar wuxuu ka dhigay xadiidkan oo soonka naafilada ama sunnada ah u soo arooray inuu ka dhigay min musnadi cabdlahi bn camr cabdlahi bn camr caas inuu ka wariyey marna wuxuu ka dhigay min musnadi cabdlahi bn cumar ibn khaaab radi allahu taala anhuma laakiin kan cabdlahi bn camr caas ayaa sax midka uu ka wariyey min min anahu xadiid cabdlaahi bni cumar ibn khaaab arrinta iyada waxaa weya laa yasixu lianna caطaa xadiid kama uusan maqlin cabdlaahi bni cumar ibn khaaab radi allahu tacaala canhuma laakiin lafdiga xadiidka iyo sanadkiisa waa صaxiix isaga war kaba taagno xadiidka laba kun saddex boqol laba iyo sideetanaad waa xadiid saxiix bima bacda xadiid ka dambeeya ayuu ku ansaxayaa oo kan hore cabdullahi ibni cumar weeyaan laakiin kan dambe cabdullahi bin camr caas oo isku macno yihiin isku lafdina yihiin ayuu xadiidku ansaxaya xadiidka laba kun saddex boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa bima bacdahu waxaa wey qaala imam nas akhbaranii haarun ibn cabdillahi alxamaar waa iqa qaala xadaana xasan ibni muusa alshyab albaqdaadi waa iqa qaala wuxuu yidhi ambana waxaa noo warramay abu hilaal abu hilaalka waa muxamed ibnu sulaym alraasibi wa saduuqun fiihi liin qaala xadaanaa khaylaan wahab ibnu jariir almicwali alasdi albasri wa iqa qaala xadaanaa cabdullaahi wahw ibnu macbad naam ah, bog dhanaan ka boode dikr ikhtilaaf ikhtilaafkii ashkaal noqdee mogta dikr اkhtilaaf dikr اkhtilaaf calىa caطaa calىa khaylaan marka waxyaabaha aan imaam النasaa-i aan horey u sheegi jirno ahayd in uu kitaab yahay cilal waxa u daliila baab dhana wuxuu ka bilaabana ikhtilaaf baab ku xigana ikhtilaaf baabka saddexaadna oo ku xiga ikhtilaaf soo ma jeedaan baabka afaraad ikhtilaaf ma lahan ka shanaad waa ikhtilaaf haye ka lixaad waa ikhtilaaf waaye ma jeedaan yacni toddoba baab amaba waxaa weeyaan lix baab ayaan soo marnay lixdaa baab ama caaw aan gelilah insha allah tabaaraka watacaala shan ka mid ah ama lix ka mid ah ikhtilaaf ayaa laga sheekayn alfaadina waa mutaqarib laakiin markii aad u tagta sunan abi daawuud insha allah waxaad markaysta walaa sunana tirmidi ilaa maa qalla walaa ibni maajaha ilaa maa qalla inaad indha saarto waa adkaanaysaa bukhaari muslim ayagaaba sheegi marka kan haddii mar uu muxuuha culayskiisi dig iidhaah kuwan kale insha alla lagu durdurini raggaan hadda la dul istaagan intooda badan insha allah tabaaraka watacaala cid u istaagi doonta ma jiri doonto hadduu ilahay qadaro kan unba hadda rag in lagu barto kuwan kale insha allah waxaa weeyaan sheekadii ay qolyihii sheegi jireen ma xasuustaan dhihi jireen waxaad yeelaysaan carabta ayaan soo didina nabigaugu suga carabta ayaan soo didinay nabiga suga carabta mataqana ad ka sheekayna wa akhbarna axmed ibn ibraahim ibn moxamed qaala xadaana ibnu caaid qaala xadaana yaxya can awzaci an cataa anahu xadaahu qaala xadaanii man samic cabdulahi bn camr caas kuwaas kulli waa carabta uu sheegi nabiga ugu suga qaala rasulla halkaad sii fiirsada waxaan kalahaas kusoo dhibina rag saas dhihi jiraa jiri jiray oo ragga u akhriya axaadiista ilan maqsuudka xadiidka waa matniga laakiin sanadkana waa maqsuudka muxadisiinta sida weeyaan cilmu riwaaya in wax laga ogaado waa laga maarmaan baabu dikri alikhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheegay baabkan u baabiya calaa caطaa bn abi rabax fi khabri xadiidka oo fiihi fii sawmi taawuc kusoo arooriya sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai caleyh raxmatull akhbaranii xaajib ibnu sulaymaan almanbaji wa saduuqun yahim qaala xadaana alxaari ibnu caiya albasri saduuqun yahim sax sooma qala wuxu yhi xadana awsaaci waa waxaa weeyaan sulaymaan ibn camr alawsaaci wa waa iqatun can aطa ibn abi rabax waa iqatun dabt can cabdillahi bn cumr اkhaaab radi allahu tacala canhuma qaala bd lahi bn cumar qaala rasu rasulka wuxu yih sl slm man saama qofkii sooma alabada weligii sooma falaa saama muusan soomin saas ayuu nabigeed sala allahu calayhi waaalihi wasalam qofkii marka iska soonaada oo aabayeel aan u lahayn soonkiisuun joogto u noqdo muusan soomin ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka dabcan xadiid ka dambeeya ayuu ku ansaxayaa xadiidka xadidkan ka dambeeya ayuu ku ansaxayaa culimmada marka waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa tafsiirka xadiidkaas inuu laba macno leeyahay falaa saama daas inay habaar tahay yuusan soominba allaha ma soonsiiyo nin meel muxuu ahaa khalad ku dhacay weeyaane soomba allama waafajiyo oo ducaaun calayh likaraayati likaraahati saniicihi wa ficlihi tan labaadna waxaa weeyaan yacni nin cuno cunayna ma ahan nin soon fiican soomayna oo mashruuc ahna ma ahan soon qardajaax iyuu muxuu aha soomay labada way noqonaysaa mas'aladan marka in qofka uu weligii sooma waa masale khilaafi ibnu xasm iyo raggaas daahiriyada ayaga inuu muxaram yahay ay qabaan waa xaaraan in soon joogto ahoon la afurayn la sooma waa xaaraanay qabaan jamaahiirta intooda badanna waxay qabaan haddii shan maalmood laga reebo oo ciideynka labada ciidood ciid اlfiri wa ciid اladxى iyo ayaam الtashriiq saddexda maalmood oo hilbawaradka ah oo kow iyo tobanaadka iyo laba tobanaadka saddexiy tobanaadka bisha carafa laga reebo qofkii xaj eh, eh, muxuu ahaa eh, jooga oo kale ama xataa muxuu ahaa caadiga u jooga oon xaj aadin ayaamu tashriiqa saddexda maalmood iyo yowmey alciid labada ciidood markii laga reebo inta kale in la xiriirin karo ayay jamaahiirta intooda badan ay qabaan oo qofka aanan ku darin saasay qabaan alcumuum marka masalada waa masale laga fiican ya waxaadna arki doontaan adiladooda iyo khilaafkooda aadama gelayna lakin waxaad arki doontaan nabigeena sal slm oo arrintaa canaanani oo diidi waad arki doontaan maxaa yeelay mashaqa ku sugan qofkana gadaal dambe ayuu ka shalayni maanta awood iyo uxisbidayaa inuu hawshan qaban kara laakiin marka qofka uu gadaal dambe da iyo ay timaado xanuun u yimaado hawshaa marka waa adkaanaysa waa caleyhi marka ruksada ilaahay uu bixi subxaana watacaala iyo ajarkiina laga wada heli saddex maalmoodaad soomi sanadkii o dhan siyaamu dahri ayaa lagaaga dhigi marka صiyaamu yowmi waifطaaru yowmi waa siyaam daawuud acdal siyaam afdal siyaam uu nabigeena ku tilmaamay sala allahu alayhi waali waslem marka masaladaas waa noocaas weyaan kumana noqon doona waan dul doonaa inta aan ka sheegin ka badan kama sheegayn xadiidka laba kun saddex boqol iyo afar iyo todobaatan waa xadiid saxiixa qaala imaamu nasa ala abarna ciisa eh, ibnu musaawir ciisa ibn musaawir aljawhari waa saduuq can waliid waa ninke ibnu muslim miya waliid ibn muslim qorashi soma waثiqaة sheega de weliid iqa maxaa u raacsan weliid muslim waaba de kusoo daalnayba hmm, sheekh musa weliid muslim shaqadiis maxaa aye abd shaabda ya axsanta waliid ibn muslim laba arimood oo isku macno ah ayuu leeyahay waa tadliis iyo taswiya tadliiska waxaa waxa u qaysamaa tadliis alisnaad wa tadliis الtaswiya wa tadliis ashuyuuh saas weyaan laba laba nooco tadliiska ayuu ninkan ku sifoobay caleyh raxmat ullah can weliid ibn muslim qaala wuxuu yihi weliid xadaana alawsaaciy meesha ma tadliis baa imaan kara marka war ma laha adu qaala xadaana yihi war waa dhamaaday qaala wuxuu yidhi akhbarna caطa can cabdillaahi cabdillahi bni cumar waa xaa taxwiilu sanad ayuu sameeye wa anbana moxamed ibn cabdillaahi alaskandarani waa saduuq qaala xadaana alwaliid can awsaaci qaala xadaana caطa can cabdillahi bni cumar bn khaaab radi allahu ta qa cbdillahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm man saama alabada weligii qofka sooma falaa saama muusan soomin walaa aftara muusan afurin waa macnihii hore un xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo shan iyo todobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu النasي alي mt abarna cabaas ibn waliid wa saduuqun cabid qaala xadaثana abi abihi alwaliid ibnu mazyad waliid ibnu mazyadkaas laa yudalisu walaa yukhطi tadliisna ma lahan gefna ma lahan intaasay ku koobeen wacuqba ibnu calqamata macaafiri waa saduuq can awsaaci qaaluu xadaana caطاء ibn abi rabax qaala xadaanii man samica ibn cumar radia allahu tacala anuma yaquul isagoo qaala nebi nabig nuxu sl slm man saama alabada weligii qofka sooma falaa saama muusa soomin xadidka laba kun saddex boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasa alي akhbarana ismaaciil ibnu yacquub alxarani wa iqa qaala xadaana moxamed ibn musa alxarani wa saduuq qaala xadaana abi abihi wa muusa ibn acyan aljazri wa iqat caabid waaya can awsaaci can caطa bn abi rabax qala wuxuu yihi caطa xadaanii waxaa ii warramay man qof samica maql ibna cumar ayaa ii warramay ana nabiya nabigena sal sl qal nabiga inuu yidhi man saama qofka sooma alabad falaa saama muusan soomin xadidka laba kun saddex boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixun ayضa qaala imam nas akhbarna axmed ibn ibrahim ibn maxamed alqurashi alcaamiri saduuq qaala xadaثna ibnu caaid moxamed ibnu caaid alqurashi saduuq rumya biاlqadr qaala xadaثna yaxya ibnu xamزata abu cabdiraxman dimashqi wa iqat rumya biاlqadr isna can alawsaaci can caطa anahu caطa xadaa wuxuu sheegay qala wuxu yhi xadaanii waxay warramay man qof samica cabdاllahi ibni camr waa ka marka cabdullahi ibn camr caasi maqlay qaala inuu yidhi cabdullahi bn camr caas qaala rasul rasulka wuxuu yihi salى اllahu alayh ali waslem man saama alabada falaa saama musa walaa aftara muusan afurin xadidka laba kun saddex boqol iyo sideed toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam abaranii ibrahim ibnu xasan alkhacmi almasisi wahiqa qala xadaana xajaaj ibn xamd acwar wahiqa qala xadaana ibn jurayj cabdimalik ibn aziz ibn jurayj yudalis wahiqatun habt qaala samictu xataa ibn abi rabax ana abalcabaas ashaacir abulcabaas shaacir waxaa weeyaan magaciisa asaa'ib ibnu faruuq alacma almaki iqa ahbara wuxuu sheega anahu samica inuu ka maqla cabdullahi bn camr ibn caasi radi allah ta qa inuu yidhi balaqa nabiya nabigeenna waxaa soo gaaray sal slm anii aniga cabdulahi bin camr caas asuum inaan soomi asrudu sowma soomkana aan isdabageliyey oon marba furin wasaaqa alxadiid xadiidka dheera oo qeyb ka mid a ah inoo imaan doonta ayuu kaxeeyey qaala wuxuu yidhi qaala caaun caa wuxuu yidhi laa adri mau keyfa dakara siyaama alabad soomka abadka ah markuu ka warramayay lafdiga iyo ereyga uu isticmaalay ma garanayo macna ahaan laakiin laa saama walaa saama laa saama man saama alabad saas inuu yidhi ayaan u haystaa ayuu leeyahay laakiin macnahan waa sida ayada intaa marka waxaan ugu soo baxnay ninka la yidhaahdo caطaa marna cabdulahi bin camr cas inuu ka wariyey marna cabdulahi bin cumar inuu ka wariyey labada xadiis oo u dambeysay wuxuu ka wariyey cabdulaahi ibn ibn camr bn caas ayuu ka wariyey arkaysaan labadii dambe laakiin kuwa hore o dhan ama labadii hore saddexdii hore waxay ahaayeen can cabdilahi bn cumar marka sida saxda ahna waa in cabdulahi ibn camr bn caasi caa ka wariyey raxima اllah اjamiic baabu annahyi reebid laiska reeb ayuu baabkan u baabiyey can siyaami اdahri zamanka dhan in la sooma iyo wadikri اkhtilaafi wadikri alikhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheego calaa muطarif ibni cabdillaahi bn ah, shikhiir khilaafka laisku khilaafay fi اlkhabari khabarka fiihi oo ku soo arooray eh, siyaamu dahrigaas caddayn lacday ayuu baabkan u baab yahay khilaafka dhacay waxaa weeyaan nin la yidhaahda yaziid ibn cabdilaahi ashikhiir ay wuxuu ka wariyey walaalkii oo muarif ibn cabdilahi ibn cabdilaahi shikhiir eh, muarafna muarifna wuxuu ka wariyey cimraan ibn xusein ayuu ka wariyey yaa isu dabagalay marka yaziid ibn cabdilaahi ashikhiir oo ka wariyey walaalkiisa muarifa muarifna wuxuu ka wariyey cimraan ibn xusein cimraan ibn xusein wuxuu ka wariy nabigeena sal slam ariiq waa kaas tan labaadna waxaa weeyaan waxaa khilaafay qataada ibnu dacamat saduus اbasri ayaa khilaafay yuu khilaafa yaziid ayuu khilaafay oo wuxuu ka wari muarif muarifna wuxuu ka wari aabihiis cabdulahi shakiir ayuu ka wariyey oo nabigeenna ka wariyey sala allahu alay wasalam cabdullahi wuxuu ahaa saxaabi marka muarif marna wuxuu ka wariyey ninka la yidhaahdo cumraan xusein marna wuxuu ka wariyey cabdullahi shakiir mar labadana wax dhibaato oo ku sugan haba yeelaato ma lahan waxaa laga yaaba maarif inuu marna aabihii ka wariyey marna uu ka wariyay cimraan bin xusein wax ishkaalo culays ku jira ma lahan xadiidka laba kun iyo insha allah laba kun saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasaci akhbarna cali bin xujr wa xaafid qaala xamba'ana ismaaciil bin culay wa dabt can jurayri sacd ibnu yaas aljurayri wa can yaziid ibn cabdillaahi ibnu ashikhiir cabdillahi ibn shikhiir cabdillahi shikhiirna waa la iska dhahaa cabdillahi ibn shikhiirna waa sida asalka saa weeyaan waay can abihi abi an akhihi walaalkii wuxuu ka wariy muطarif iqa ah can imran bn xusein radia allahu ta anuma qala wuxu yhi cbdcimran bn xusein qiila waxaa loo yidhi ya rasul rsulka allow ina fulaan hebel laa yuftiru nahaaran maalin ma afuro addahra weligii maalin weligii ma afuro qala wuxuu la saama wala aftara mana soomin mana afurin ama ha noqoto duca iyo habaar la habaaro ama ha noqoto waxaa weeyaan inuusan soonkii la rabay oo mashruuc inuusan la caddeeyo xadiidka laba kun saddex boqol iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai t abarni cmr bn hishaam alxaraani waa iqa qaala xaddatana makhlad ibn yaziid alqurashi alxaraani wa saduuq lahu awhaam can ilawsaaci can qataada can mutarif ibn cabdillaah ibn shikhiir ahbaranii waxay u ayuu yidhi abi aabahi abi cabdillah ibn shikhiir muarif ayaa akhbarani lah anahu isaga samica rasula inuu ka maqlay sal slem wadukira cindahu rajulu nin baa la sheegay suumu dahra zamankii dhan soomi sanadkii dhan ayuu soomaya qaala wuxuu la saama walaa aftar muusan soomin mana afurin xadiidka hore marka muarif wuxuu ka wariyey cimran bn xusein mujadan xadiidkan dambana muarif wuxuu ka wariyey aabihi oo cabdilaahi ah ayuu ka wariyey intaa waa inta uu sheegi raba imamka cali ramat lah xadidka laba kun saddex boqol iyo kow iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nas akhbarna maxamed mutan canasi wa iqatu xaafid qala xadaثna abu daawuud aطyaalisi weyan wa iqatu qala xadaثna shucba waa imaamkii can qataada qaala samictu xan ka wal muطarif cabdillahi shakhiir ibn shakhiir yuxadiu can abi abi isagoo ka warramay ana rasul sl sl slm qala rasulkan wuxuu yihi fii sawmi dahri sanadkii o dhan in la sooma markuu nabigeena ka hadlaya wuxuu yidhi laa saama walaa aftar muusan soomin mana afurin qofkaas intaa waxaan kaga soo baxnay in caطa markuu xadiidka warinayey waxaan kala jeeda cafwan muarif markuu xadiidka warinayey marna in uu ka wariyey can ibrahim xusein marna uu ka wariyey aabihiis intaas in la sheego unbaa imaamka ad u keenay laakiin ka lafdiahaan waa xadiisan oo ma macno yihiin weeyaan ah, kii mxuu aha cataa uu warinaaye baabu dikri اkhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheegayo baabkan u baab yahay calaa haynana khaylaana ibnu jariir ninka la yidhah khaylana ibnu jariir khilaafka laisku khilaaf sheegitaan la sheego fiihi xadiidkaas oo siyaamu adahriga ka warrama markii uu warinayey ninka la yidhahda khaylaan ibnu jariir habka uu wax u wariyey khilaafka laisku khilaafay cadayn la baabkan isna uu baab yahay khilaafkan muxuu yahay fii jacli min musnad cumar aw min musnadi abi qataada wa huwa maxfuud ninka la yidhaahdo khaylaan ibnu jariir ayaa markuu warinayay mar wuxuu ka dhigay inuu saxaabiga yahay musnad marki lagu ihahdo waa saxaabiga musnad abi bakr haddii lagu yihahdo waa waxaa wariy abu bakr musnad ibni cumar haddii lagu yihahdo ibn cumar ayaa wariy musnad abi qataada waa sidaas marka marna wuxuu ka dhigay markuu warinayay riwaayaadku muxuu ahaa kala duunaa marna musnad abi qataada alansaari ayuu ka dhigay marna wuxuu ka dhigay musnad cumar ibn khaaab radi allahu taala anuma inta ayada arrinta ayadana wax dhibaato ah haba yaraatee eh, oo u geysani ma lahan musnadka abi qataada inuu yahay ayaa saxa kaas ayaa ah, ah, waxaa weeyaan axfad ah, ah huwa almaxfuud say u yaqaanaan <clears throat> kan kale wuxuu noqonaya shaad ayuu noqonayaa wa calayhi marka xadiidka lafdigiisa wax ishkaal ku imaana lama arko xadii laba kun saddex boqol iyo laba sideetanaad waa xadii saxiix maa bacdahu xadid ka dambe ayuu saxiix ku noqonaya qaala alimamu nas akbarnii harun abdillahi alxamal waaiqa qaala xadaana alxasan ibnu muusa ashyab albaqdaadi waaiqa qaala anba'ana abu hilaal abu hilaal moxamed ibnu sulaym arasibi wa saduuqun fii liin qaala xadaana khaylaan wah ibnu jariir almicwali اlasdi albasri waaiqa qaala xadaana cabdullah wahu ibnu macbad azimaaniyu waaiqa can abi qataada alansaari can cumar ibn khaaab abu qataada marka wuxuu ka wariyey cumar ayuu ka wariyey kan qaala wuxuu yidhi cumar kunaa waxaan ih maca rasulila yaan la jirna sal slm famararnaa birajulin baan soo marnay faqala waxay yidh yaa nabi nabiga allow haada laa yuftiru kan ma afura mud kada wakada wakhti hebel laga soo bilaabo wakhti dheer ayaa la sheegay ninkaa nin afura ma ahan faqala wuxuu yidhi nabigana sal slm laa saama walaa aftara muusan soomin waan afurin saasuu nabig yih sal sl xadidka laba kun saddex boqol iyo saddex sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai caleyh raxmat ullah akhbarana moxamed bashaar waa bundar waa iqa xaafid qaala ambaana ama xadaana moxamed ibn jacfar waa qundar qaala xadaana shucba waa imaamkii can khaylaan ibnu jariir imicwari waa iqa anahu samicu ka maql cabdاllahi ibnu macbad azimani iqa weeyaan can abi qataada ayuu ka wariyey can cumar miyaa ku jirta maya abu qataada waa waa marka xadiidka maxfuudka ah oo saxiixa in sha tabaaraka wa can abi qataadata alansaari radia allahu ta ada ana rasul rasulka sal slam waxa wax laga weydiiyey can sawmihi soomkiisa nabi allow seed u soontaaday horta soonkaas suuya saasaa la weydiiyey faqadiba markaasuu nabigeena carooday sal slm faqaala cumar wuxuu yidhi radiina billaahi rabba radinaa waxaan ku raali noqonay bilahi alweyna rabban rabbinimaan ugu raali noqonay wabiislaami islaanimadana diinan diinnimaan ugu raali noqonay wabimuxamadin sal allahu alay sl muxamedna rasuulan rasuulnimaan ugu raali noqonay wa waxaa laga weydiiyey marka nabigena sal slm canman saama dahar qof sanadkii dhan sooma ama weligiiba sooman faqala wuxuu laa saama walaa afطar muusan soomin mana afurin aw amaaba maa saama muusan soomin wamaa afطara muusan afurin xadiidkaa nabigeena sal slam waxaa la weydiiyey soomkiisa ka warran waa xanaaq wuxuu xanaaqa nabigeena sal slm dhowr shay waxaa laga yaabaa inuu soon dadka ka dheeriya soomi jir nabigeena sal slm wa calayhi ummaddii haddii loo sheega ay muxuu arrintayda inay dhibto laga yaaba amaba maadaama muslimiinta xaalaadkooda uu nabigeenna ku mashquulsanaa uu soon yar oo kooban oo saxaabadii inkaa in ka badan ay samayn karaan uu nabiga soo maayey marka arrintaan inayn habooneen oo ummaddi xaraj uu ninkan gelina ahaan iyo nabigan u culimada leedihin lakin leeyihiin laakiin ma garan karno habka nabigeenna u yihi arrinta iyada ah aad uma naqaano waxaa dhici karta yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum midka nabigeena sal l slm soomka kaana yuwaasil soomku xiriirin jiray habeenkii maalintuu soonnaa habeenkii oo dhanna wuu ku dari jiray nabigeenana ala slat slam wuxuu ku ciladeeyey inii abiitu yuطcimunii rabbii wayasqiini aniga habeenkii rabbiga ay quudini oo biyo isiini cabitaan isiini saasaan ku beryi marka nabiga laguma dayan kara calayhi الsalaatu wasalaam wa calayhi marka nabigeena xanaaq u xanaaqay arrimahaas iyo wax kaleba way keeni karaan wallaahu aclam kadibna sayd cumar markii xaalad ay dhacday tobakeen ayuu meesha ka muujiyey wuxuu yidhi intuu muxuu ahaa dhawaaqay ayaa wuxuu yidhi ilaahaynimo rabbi ayaan ugu raalli noqonnay rabbi ayaan macbuud mid la caabud ahaan ugu raalli noqonay diintan islaamka oo macaanka badanna diin ahaan iyada ugu raalli aan ku raalli noqonay nebi moxamed sal l slm khayr alambiya walmursaliin wa khayr khalqi ajmaciin ahna wa khaatam alambiya walmursaliin ahna isagana nebinimo ayaan io rasuulnimo ayaan raalli ugu noqonay waxaa weeye mucaarado annaga ma wadno waa yacni ninka haddii hadal aan loo baahnayn ula imaado oo nabigana ka xanaaji sala allahu alay waslem annaga arrinta ayadaa kuma jirna oo raalli radina bاllaahi rabba wbiاlislaami diinan wabimuxamadi salى اllahu alay slm rasuula saa weeyaan waaya baabu sardi الصiyaam sardu الصiyaami hada maxalu bayaanihi amaba baabu sardi waxaa weeya sardu صiyaami iyo baabu sardi الصiyaami haddii sardu aad ahdo waxaa weeyaan mubtadihii waxaad ka dhigtay sarduda aad ka dhigtay khabarkiina hada maxalu bayaanihi okay haddii dhanka kale aad baab gelisana waana sida asalka ah baabu sardi asiyaam marka baabkii ayaa loo idaafaynaa oo waxaa weeyaan wuxuu noqonayaa in la hoos dhaba ayuu noqonayaa oo baabkii ayaa noqonayaa mubtadihii kadibna wixii ka dambeeyey oo maxduufka ahaa ayaa noqonaya baabu sardi الصiyaami huna maxalu bayaanihi oo kale xadiidka laba kun saddex boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qaala alimam abarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabi waa iqa qaala xadaثana xamaad ibnu zayd ibnu dirham waa iqatu tabt can hishaam ibni curwa iqat faqih can abihi abis cur bn zubayr can caaishaةa umi اlmuminiin radia اlahu ta ana xamzata ana xamزata ibnu camr alaslami waa صaxaabi kale waa riwaayat صaxaabiyin mise ninku may sheegaysa asaga waxba laga moorinay أنa xamزة بن cmر الأسلمي laakiin furo ayuu ahaayo su-aasha ninka wax weydiya isaga u ahaa أنa xamزة بن cmر الأسلمي sأla rasul rasulka ayuu weydiy sl sلم su-aal faqal wuxu ya rasul rasuulka allow inii aniga rajul nin baan ahay asrudu sooma soomka ayaan xiriiriyaa afa asuuma miyaan soomaa fi safari safarka markaan ka sugana miyaan sooma qala wuxuu soom in shiita haddii aad doonto soom aw aftir in shiita haddii aad doontana iska afur laakiin sardu soom baabkan kama laazimaysa in ay tahay ila اlabad ofka laga yaaba inuu labaatan soddon maalmood isku xijiyo kadibna iska afuro kama dhigna marka sowm abad inuu nabigeena u banay kama dhigna sal sl lidalika qolyaha sowm abadka shanta haddii laga reebo banaynan xadiidkan iyo xadiidka laba macnaha ayay deliishanayaan raxima allah ljamiic baabka shan iyo toddobaatanaad sowmu hulahay dahr sanadkii markii saddex meelood loo qaybiye laba meelood in la soomo wixii kusoo horeeyo baabkan u baab yahay iyo wadikri wadikru iyo wadikri haddii wadikru aad dhahda marka hore waxaa tihi sawmu hulaahiy adahri wadikru marka sawmudaas ayaad ku cadfaysaa haddii aad baabu sawmi hulaahiy dahri wadikri inaad dhahdo wa marka saa ula socda mararka qaar waxaa laga yaaba qofka inuu yidhahdo meesha waxaa ku qoran wadikru ayaa ku qoran wadaadkan wadikri ayuu akrinayay haddii baab hore aan ka gelinna in lahoos dhabo waxaan kale mar wax lagu cadfiyo mar la idaafeeyaba saa ula socda waaya baabu sawmi hulaahiy dahri sanadka saddex meelood marka loo qay loo meelood in la sooma ayuu baabkan u baab yahay wadikri ikhtilaafi naaqiliina qolyaha soo guuriyey khilaafkooda iyo iskhilaafkooda sheegitaan la sheega lilkhabari khabarka fii daalika oo arrinkaas soomka huluthay dahr ku soo arooray ragga soo guuriyey khilaafka isku khilaafeen cadayn la cadayo baabkan u baabyahay khilaafka muxuu yahay qaar waxay ka dhigeen muqaic munqaic munqatic inuu yahay qaarna waxay ka dhigeen muttasil inuu yahay munqaic oo xadiidka uu qof ka maqan yahi qof baa ka maqan inqiaac baa ku jira mutasilkan waa muxuu ahaa sanadkii wax haba yaraata ka maqan malahan uu toos uu xiriira ilaa nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam sidaa weyaan waaya kan raajixana waxaa weya kan mawsuulka ah kan mawsuulka oo toos u xiriira oon inqiaac lahayn kaas ayaa raajix oona saxa weeyaan xadiidka laba kun saddex boqol iyo shan iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qال اmam نس أخبرna محمد بشار وبندار قال حدثna عبدالرحمن مهدي wa imamki قال حدثna سفyان الثوري عن الأعمش عن أبي cmاr أبو cmاr waa arيb بن umayd arيb بن حmayd الdhني arيb بن حmayd الdhني عن mر بن شhuraaحيل شhuraaحبيل weyaan cmر بن شhuraaحبيل همdاني wa ثiqة cاabد مخضرم kunyadiisi yaa yaqaan camr ibn shuraxbil alhamdani ku taagnaato maasha kunyadiisa ya abo haba sheegi maaa kala sheega intaan ku jirna qofkii halaa sheega kutaagnaanaysa hadii kale waa macruuf ninkan shacbi maaha uniy afan uniy maaha eh, nisbadiis afan nisbadiisa nisbadan raadinay hataa carabka waa iga dhacay kunyaan sheegay nisbadiisaan rabaa waa shacbi afan waxaan rabay oon idinka rabay ma ahan kunya waxay ahayd nisbada eh, nisbadiisaan rabay waa shacbi camr bn shurxbiil wiqat cabd mdrm qaal ataa rasul rasul sl waxa u yimid rajulun baa u yimid ataada faacilkeeda waa rajulun dambe dambe wuxuu soo hormariyey mafcuulkii ataa rasuul lahi sl sl rajulun baa u yimid faqal wuxu ya rasul rasuulka allow maa taqulu maxaad leeda fii rajuli nin saama soomay adahra kulahu zamankii o dhan soomay see dahaysaa nabi allow faqala rasul u sl slm wadidtu waxaan jeclaan lahay annahu isaga lam yacam idahra inuusan sanadkii o dhan afka wax saarin shay-an lam yacam uusan qudin xadiidan ka boode haye wadidtu waxaan jeclaad anahu isaga xadiidka laba kun saddex boqol iyo shan iyo sideetan sooma xadid laba kun shan boqol iyo ahay sharaabiilka laba jeer bas soo noqday mogta ahay xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo shan iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala alimam qar maxamed bashaar waa bundaar soo kaa maaha qala xadana cbdiraxman mahdi qaala sufyaan qala xadana sufyan an acmash can abi camaar can camr bn shuraxbiil alhamdani iqat caabid mqadrm can rajulin oo min asxaabi nebi nabiga sal slam saxaabadiis ka mid ah waa saxaabadan cuduul qaala wuxuu yihi qiila waxaa loo nabiga loo yihi sal slm rajulu nin oo yasuumu dahra zamankii o dhan soomi yani xaaladiis maxayt qaala wuxuu nabigana sal slm wadadtu waxaan jeclaaday annahu isaga lam yadcam inuusan afka wax saarin addahra sanadkii o dhan inuusan quudanin ayaan jeclaan lahaa ninka soon sanadkii o dhan sooman inuusan sanadkii o dhan afka wax gelinin xataa habeenka ku darsaday si uu dhinto ayaan jeclaan lahaa saasay culamada qaar ku fasiraya wallahu aclam qaar waxay yidhaheen laakiin nabiga afka kuma dhufin arrinta yada wuxuu dhahay inuusan waxba uquudanin aan jeclaan lahaa malaha wax eh, yacni nabigeenna arrin u dhibsana oo sharciga daabamarsan ay tahay oo kale qaalu waxay yidhahen faulutayhi nabi allow haddii sanadkii markii saddex loo qaybiyey laba meelood ee eh, uu ka eh, sooma ka waran qaalu akara waa wax badan wax badan weeyaan marka ataradaas yani ismu tafdiil waa laga dhigi karaa ficil maadin waa laga dhigi karaa labadaba dhib ma labadaba dhib ma nacam waaya saama akara inta la raba in ka badan xuduudda la raba in ka badan ayuu soomay ama akara الرaجuل min الsوم oo kale oo marka ficil maad labadoo dhib malaha qala wuxuu idhan fanisfahu niskiisana qala wuxu yidhi akara waa badiyey uma kadibna qaala wuxuu yidhi alaa hooye ukhbirukum idiin sheega bima shay yudhibu tagsiya waxara الsadri waxara الsadri xabadka daboolkiisa ama waswaadkiis waswaaskiisa amaba cuqdadiisa ama cadaawada ku jirta wax tagsiina oo laabta mayra oo dhaqama idiin sheega waxarka marka macaani badan baa lagu sheegay cadaawadaa lagu sheegay waswaasaa lagu sheegay xiqdi iyo urku qabataa la sheegay adiga waa wax qalbiga nadiifina naam hahy alaa akhbirukum idiin sheega bima camal iyo soon yudhiba tagsiya waxara sadri xabadka waswaaskiisa iyo mayra oo m nadiifini sawmu alaaata ay huwa sawmu alaaata ayaamin saddex maalmood soomitaan laga sooma min kulli shahrin bil arka kaas weeyaan haddii aad rabto marka inay qalbigaada u nadiif noqdo oo waxaa weyaan wax walba ay kaa baxaan saddex maalmood soon ayaa macnaha eh, ku damiiran meesha xadidka laba kun saddex boqol iyo lix iyo siddeetanaad maadaama nabiga in sheega haddii loo sheegayo maqleen marka maxaa daba yeela in lala imaado haddii laba kun saddex boqol iyo lix iyo siddeetanaad saxiix maa qablo xadid ka horreeya saxiix ku noqonaya qaala imaam qala imam nasa ah, alih ramat lla abarna maxamed bin cala abu kurayb abu krayb wa qaala xadaana abu mucaawiya maxamed bin khasm rir wa iqa qaala xadaana acmash can abi camaar wa cariib ibni xumayd adduhni wa iqa can camr ibn shuraxbiil ashacbi wa iqatan cabid muqadram qaala ataa rasul rasulka wa yimid sl rajul nin ba u yimid faqalu ya rasul rasulka allow maa taquulu maxaad leedahay fii rajulin saama soome adahra sanadka kulahu dhammaantii faqala rasul nabiga wuxu yih sal slam wadidtu waxaan jeclanaya anuu isaga lama ah, yadcama inuusan quudin adahra zamankii ama sanadkii o dhan shay-an wax qaala wuxuu yidhi faulutayl laba meelood saddex meelood laba meelood bal ka waran haddii sanadku ka sooma qaalu yidhi agara wuu badiyey qala wuxu yidhi fa nisfa niskiisana ka waran qalu agara wuu badiyey qala wuxu yidhi afalaa akhbirukum idiin sheega kadibna bimaa sown yudhiba tagsix waxara sadri xabadka waswaaskiisa iyo cuqdadiisa iyo xumaanta ku jirto o dhan tirtir oo dhaqma idiin sheega oo soon ah qal wuu dhen balaha inaad noo shegin iska dhaaf nabi allo noo sheeg oo noo sheeg oo noo sheeg weyaan qal wuxu siyaamu alaaa ayaamin saddex maalmood soomitaan la soomay kulli shahrin kaa weyaan saasuu nabig sal sl xadidka laba kun saddex boqol iyo todoba iyo siddeetanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasai abarna qtay ibn saciid qala xadadana xamaad ibn zayd bn dirham can khaylaan ibnu jariir can cabdillahi bni macbad azimaniy can abi qataada kulli waa inoo soo hormareen qala wuxu abu qataada qaala cumar wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow keyfa sida biman qof xaalkiisuu noqonaya suma sooma dahra sanadka kulahu dhammaantii sooma xaalkiisuu noqonaya qaala nabigeen wuxu yih sal slm laa saama walaa aftar muna soomin mana afurin yacnii soonkii ma'muurka ahay oo laysfarayna ma soomin nin iska cunna cunayna ma noqonin dhexduu ka baxay weeyaan aw lam yasum muusan soomin walam yaftur muusan afurin qaala wuxuu ya rasul rsulka allow kayfa biman yasuumu yowmayni wayuftiru yowman qofkii laba maalin sooma maalin afuri bal ka warran isaga qa u ayuiiqu dalika axadu arrinkaas ma qof baa awooda nabiga dhihi sal allahu alayhi waali wasalam awa yuiiqu dalika axadun qof miya awoodi karaa qaala wuxuu yidhi kadibna fa kayfa ka waran biman yani waa istifhaam inkaari qof miya waxaad awooda saasoo kale qof miya waxa awooda marka saa lagu dhaha mogta lama awooday ka dhigantoon waa wax adag wa waaya qaala wuxuu yhi fakayfa man yasuumu yowman wayuftiru yowman yowmayni kii maalin sooma oo laba maalmood afuro isaga ka waran qa wuuu yidhi wadidtu waxaan jeclaan lahay anii aniga utiiqu dalika arrinkaas inaan awoodo qaal wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi alaaثun saddex min kulli shahrin bil laga sooma iyo wa ramadaanu bisha ramadaan ilaa ramadaana bisha ramadaan laga gaaro haada kanaytu ama arrinkaas صiyaamu addahri kullihi sanadkii oo dhan soonkiis ayuu la tooyahay ayuu nebig yihi salى اllahu عalayhi waali wasalam sidoo kale ramadaankii qofka markuu sooma lixna uu raaciyay shawaalka iyadana waxay ahayd siyaamu addahri sida weeyaan xadiidka amaba ah, baabka waan ka baxnay baabka lix iyo toddobaatanaad sawmu yowmin wa iftaaru yowmin baabu sawmi yowmin maalin soonkeed maalin la sooma iyo wa iftaari yowmin maalin la afuro hunaa maxalu bayaanihi meeshii lagu cadayn laha waa halkan wadikru ikhtilaafi alfaadi naaqiliina kuwa soo guuriyey oo ruwaadda ah alfaadooda iyo erayadooda iskhilaafka iskhilaafsay fii daalika arrinkaas likhabari cabdilaahi ibni camar abarka cabdulaahi bni camr ibni caasi fiihi soomkaas waxaa weeyaan eh, maalin la soo maalin la afuro alfaadda ay ku soo guuriyeen kala duwnaanta ay kala duwneed laakiin macaanida is leedahay caddayn la caday uu baabkan u baab yahay marka halkan waxaa laga hadli doonaa sawmu yowmin wa iftaaru yowmin iyo fadiilada ku soo aroortay kow tan labaadna waxaa la caddayn doonaa ruwaadda ka soo naqliyey soo naqliyey xadiidka cabdulaahi bn camr ibn caasi radia allahu tacala canhuma oo ka hadlaya sawmu yowmin iftaar yowmin alfaadda ay kusoo guuriyeen ayaa kala duwan laakiin macaanidu waa is leedahay taana waa lagu cadaynaa alfaadda yaa mid walba gooni laguu keenaya intaas wey warka xadidka laba kun saddex boqol iyo sideed iyo siddeetanaad waa xadii saxiixa qaala alimaamu nasai alay ramat llah wafii ma qaala alimamu nasai caleyh raxmat ullah wafii ma qara'a calayna axmed ibnu maniic wafii ma qara'a calayna axmed ibnu maniic qaaladaas alimam nisaa-i miya mise waa ibnu sini ibnu suni oo waxaa weeyaan eh, ruwaadda raawiga kitaabkan sunan nisaa-i wariyey oo xerowga alimaam nisaa-i miya qaar waxay qabaan waa isaga laakiin sida muuqata oo saniica imaamkana asal ahaan uma ah laakiin ay shuraaxda sheegayaan qaala qofka dhihi waa alimaam annasaa-i nafsuhu qaala ninka dhihi ibnu sini u noqdaa laga yaabaa may waa nasaa-i laftirkiis wa qala wuxu alimaam nasaa-i wa fii ma xadiidkii qara'a calayna nugu dul akhriyey axmed ibnu maniic alasam iqat xaafid uu nugu dul akhriyey qala wuxuu yihi axmed ibnu maniic waa qira'atu sheekh calaa aaalib qala wuxuu yihi xadaثna hushaym ibnu bashiir alwasiti wa iqat mudlis qaala anba'ana xusayn ibn cabdiraxmaan الsulami wa iqat tagayara xifduhu wa muqiira ibnu miqsam الdabi muqiira ibnu miqsam الdabi maxaa idiin qoran iqa miya waa iqaة muqin mudlis iqaة muqinu mudlis waay can mujaahid bni jabr waa imaam tafsir waa iqa can cabdillahi bn camr caasi radi allah ta qawli cbdillahi bn camr qaala rasul rasulka wuxu yhi sl slm afdal الصiyaami soonkan ugu fadli badan siyaamu daawuuda calayhi الsalaam waa soonka nebi daawuud calayhi الsalaam kaana wuxuu ahday nebi daawuud calayhi الsalaam yasuumu yowman maalin ayuu soomi jiray wayuftiru yowman maalin uu afuri jiray xadidka laba kun saddex boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai akbarna maxamed ibn macmar الqyسي wa صدوq qala xadaثna yaحyى الشhaybاني yaحyى بن xamاd الشhaybاني wa ثiqة cاabد qala xadaثna abu cawاnة الوضاح بن cبdالله شhكر wa ثiqة ثبت عن مغيرة iبن مqسم haddaan soo marnay can مuجاهد بن jبrin raxima الlah الجamيع qal wuxuu yihi mujاهid qaala lii cabdاللahi بن cمr wuxuu igu yidhi أnkaxanii abi aabbaa ii guuriyey imra'atan haweeney daata xasabin haraf u saaxiib ah dad qiimo badan ka dhalatay sharaf badan fa kaana wuxuu ahday marka aabbahay yaatiiha mid uu imaado oo fa yasaluha can bacliha ninkeeda isagaa isla jooda ninkeeda ayuu wax ka weydiinaayey aabba waa taqaana markuu eh, muxuu aha wiil gabar ku dara waa inuu soo kormeerood ka ambiyada ilaaha saman jireen calayhi salaa slaam calayhim asalaam yaa ka mid ahay nebi ibraahim oo sanadkiiba marmar inta soo baxa soo kormeero wiilkiisii oo muxuu aha ismaaciil ahaa calayhim asalaam marka fayatiiha wuu imaan jiray fakaan yatiha mid u ahaa fayasaluha can bacli aninkeeda wax ka weydiin jiray faqaalat waxay tidhi nicma arajul nin waxaa ugu wanaag badnaaday min rajuli nin lam yaac lana aanan nooga ku fariisanin ama ku dul istaagin firaashan gogol gogol aan gogolnay aanba cagba saarin walam yufatish lanaa kanafan asturna aanan naga faydin oo taftiish iyo fayditaan iyo baaritaan baan nagu samaynin mud ataynaahu xilligaanu imaadna laga soo bilaabo macnaheedu maxay tahay macnaheedu waxaa weeyaan ninkan maalintii arooska la dhigay ilaa maanta laba qofoo un muxua gurigooda joogta annahay mooyane nin iyo xaaskii isuma nihin sidaas ayay marka ugu dulxushiyo meel xaggay soo martay qof aad u balaaqo badan ayay ahayd radia allahu taala anu ardaha fadakara dalika linabi nabigu arrinka u shegay sal slam faqala nabigen wuxu yih sl slam itinii bihi iken iken cabdillahi bn camar faataytuhu waan imaaday nabigana macahu isaga la jirkiisa oo aabihiis ayuu la jiraa faqala kayfa tasuum si u soontaa qultu waxaan idhi kula yowmin maalin kasta waan soomaa nabi allo oo ku ila adagi moogta qala wuxu uhi sum soom min kulli jumcatin usbuuc alkaba alaaa ayaami saddex maalmood ka soon xadiidkan waxaa ku jira wahmi iyo takhiir wa kan nambarka wuxuu imaan doonaa in allahu tabaaraka wa tacaala wuxuu imaan doonaa saddexaad imaan doonaa sadex labaadoo imaan doonaa nabaad lakin waa in laga hormariy oo midaan sum yowmayni waaftar yowman ayaa ka muxuu ahaa ka yar ayaa ka yar marka sidaa weeyaan qaala wuxuu yidhi sum yowm min kuli jumcati asbuc akra alaaa ayaamin qultu waxaan idhi inii aniga utiiq waxaan awooda afdala min dalika qaala sum som yowmayn laba maalmood afir yowman maalin afur say noqoni marka iyada usbuuc meeqaa jiray noqoni marka midaana horrays waxaa horraysa sum yowmayni waaftir yowman qaala inii uiiqu afdala min dalika qaala sum min kuli jumcati alaaa ayaam taasaa marka nambarka labaad noqonaysa taqdiim ayaa ku jira xadiidka qala wuxu ini aniga uiiq waxaa wada afdala min dalika arrinkaa wax ka fadli badan ka badan yani qala wuxu uhi sum som afdala siyaam sonkan uu fadli badan siyaama daawuuda calayhi salaam nabi daawuud soonkiis son sowmu yowmin maalin soonkiis wa fitru yowmin maalin afurkii sidaas samey ayuu nabigu ku yidhi sala allah alay slm xadidka laba kun saddex boqol iyo sagaashanaad waa xadiid saxiix isnaada qala imam abarna abu xusayn cabdulahi bn axmed ibn cabdilahi ibn yunis alyarbuci alkufi wa iqa qaala xadana cabtar cabtar ibn qasim azubaydi wa iqa qaala xadana xusayn ibn cabdiraxmaan can jaahid ibni jabr can cabdilahi bn camr caasi radia allahu ta anuma qal cbdilahi bn camr zawajanii abi aaba i imraatan haweeney fa wuxuu ad yazuura mid soo booqda faqala wuxu hi kayfa sideebaad tarayna u aragtaa baclaki ninkaaga faqaalat waxay tii nicma rajulu min rajulin nicma rajul nin waxaa ugu nicmo badan min rajuli nin laa yanaamu leyl habeenka aanan saaxanayn walaa yuftiru annahaar maalintan aan furayn habeen o dhan waa taagan yahay salaatuleil maalinta o dhan waa sooman yahay maro inuu faydi iyo inuu wax baara suuragalba maaha ninkaas mashquul fa waqaca markaasuu igala duldhacay yaa lagala duldhaci gabadh mis maxamed abdillahi bin camar abdillahi bin camar ardaal aan laga ardaalsayn oo kale iyo wixii odayaasha ay dhihi jireen saa kala duldhacay fa waqaca waa igala duldhacay oo yacni waxba iga sheegay aabihii wa qaal wuxuu yidhi zawajtuka imra'atan haweeney ayaan kuu guuriyey oo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah facadaltaha markaasaad mid raaracdo oonan nina qabin nin la-aan ahayn aad ka dhigtay hayr mas-uul saa oo kale qaal wuxuu yidhi fajacaltu waxaan gudaga laa altafitu ilaa qowli hadalkiisa inaan dhegaysan rag jalaqumaanan siin warkiisa war igu socdaba aad aabba warkiisa naagtan iyo baabkeed waxaaba o qaaltu waan gudagal laa altaft ilaa qawli inaan egayn mima araa mima araa ki aan arkaa cindii agtayda oo min alquwati awoodi walijtihaad adoo awoodda ilahay adgeli iyo dadaalka ugu jiro iyo niyada igu jirta darteedan waxaan milacsana warkaasba iguma socdoba soomaarkeed canugaadada wax u sheegi isna usan dagala kuusanayn oo badanta fa balaqa daalika laakiin waxaa nicmo lahaatay wax uusan u sheegayn war cibaadada iska yareey oo islaamani waxan aggooda u leexa ayaa lagu wacdinaa kuwa hadda jooganaya maxaa lagu wacdinaa war salaadi wacdiyeeli aradka adun rid ya fabalaqa dalika الnabiy nabigeenna ay arrinkaas u gaaray sal l slm faqala wuxuu yidhi lakinii aniga miya ana aniga aquumu waan istaagi qiyaam leyl wa anaamu waan sayxani wa asuumu waan soomi uftir waan afuri faqum istaag oo duka wanam warsaaxa oo nasa wasum soon wa aftir afur kow qaala wuxuu yidhi sum ka soon min kulli shahrin bila arka alaaata ayaamin saddex maalmood ka soon faqultu waxaan idhi ana aniga aqwa min daalika nabi allow antaas nin aad ka awood badanaanay saddex maalmood basa arrinka ama ani in aad awood badanaad ilaahay geli ayaan nahay oo wax ka badan aan soomi kara qaal wuxuu som som sawma daawuuda calayhi salaam nabi daawud soomkii soon sum yowman wa aftar yowman maalina soon maalina afur qultu waxaan idhi ana aqwa min daalika inta ida nabi allow waan ka awood badanahay ninka xoog badan ayaan inta yada ah qaala wuxuu yidhi iqra' alqur'aana warka waa laga diiday tabcan laa afdala min dalik waa ti lagu yidhi waxaas wax ka fadli badan lama arko qal wuxuu yidhi iqra' ilqur'aana qur'anka akhri fi kulli shahrin bil arka qur'anka dhammey uma intaha ilaa khamsata cashara shan iyo toban maalmood bu qur'anka dhammey wa ana aquulu anna aan leeyahay aqwaa min dalika arrinkaa waan ka awood badanahay ilaa markii dambe waxaa weeyaan la gaarsiiyey alaaa ayaam saddex maalmood qur-aanka ku dhammey waa in lala gaaray xadiidka waa xadiidka dheeraayo taqaaneen oo goosgoos xadiidka laba kun saddex boqol iyo ko iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas axmad ll abarna yaxya ibnu durast durusta albصri waa iq qala xadadna ismaaciil ibraahim ibn cabdilmelik abu ismaaciil miya abu ismaaciil waa ibraahim ibn cabdilmelik alqanaad albصri waa saduuq fii xifdihi shay qaala xadaana yaxya bn abi kaiir ana abaa salamata ibn cabdiraxman xadada wuxuu shegay ana cabdulahi bn camr alcaasi radi la ta anma qal wuxu yihi dakhala rasuul lahi eh, soo gala xujratii qolkayga faqaala wuxuu yidhi xadiidka horon soo maraynay nabiga liigkay soomahayn kanna waxaa weeyaan qolkii usoo galay waxaa laga yaabaa in la waday oo nabiga loo gey kadib nabigu soo waday oo qolkiisii meesha lagu maxkamadayna ay noqotay qolkiisii ma isdiidayaan waa isdiida ma lahan waay dakala rasulla nabig ayaa soo galay xujratii qolkaygii faqala wuxu yidhi alam akhbar mi lii sheegin annaka adiga taquumu leyla habeenka inaad qiyaamo leyl u taagnaato wa tasuumu nahaar maalintan aad sooman tahay qaala wuxuu yidhi bala qultu bala qaal wuxuu yidhi cbdulahi bin camr bala qaal wuxuu yidhi falaa tafcal ha falaa tafcalanna ha oo ha oo ha nam hurud wa istaag oo duka wa soon wa afur fa ina licaynika ishaada ayay u calayka korkaada xaqan xaq wa ina lijasadika jirkaada ay u calayka korkaada xaqan xaq waa inaad khabarka rid marka hore haahay wa ina liawjika haweenaydaada ayaa calayka xaqan xaq u wa ina lidayfika waina lizawjatika haweeneydaada ay u sugnaaday calayka xaqan xaq waina lidayfika martidaada ay usugnaaday sugnaaday korkaada xaqan xaq waina lisadiiqika saaxiibka ay u sugnaaday caleyka korkaada xaqan xaq wainahu shaniye casa waxaa suuragal ah ood mudan tahay an yatuula bika cumrun inay da eh, kula dheeraato ood waa yeesho wainahu shaniye xasbika waxaa kugu filan an tasuum inaad soonta min kuli shahrin bil arka alaaan saddex fadalika kaas siyaamu dahri waa sanadkii soonkiisa kulahu dhammakullihi dhammaantiidha wاlxasanatu halka xasanada bicashri amhaaliha toban jeer ayaa lagu laablaabi qultu waxaan ihi aniga ajidu quwatan intaa inka awood badan awood intaa ka weyn ayaan heli fashadadtu waan adkeeyey waan helinaba allow waan soomi karaa waan adkey xaaladda fashudida calay anna lagu adkeeyey qala wuxuu yihi min kuli jumcatin jumca laa kala ayaamin saddex maalmood ka usbuuciba qultu waxaan ini aniga utiiqu akar min dalik arrinka in ka badan ayaan awood u leeyahay fashadadtu waan adkeeyey hadalkii fashudda fashuddida calaya anna waa ligu adkeeyey dhallinyarada aad u taqaana waad igu adkaynaysaa iyo saay baabkaas waa cibaaraadka dhallinyarada wa qaala wuxuu yidhi sum soon sawma nabiyillaahi daawuud calayh salaam nabiga alle ee daawuud ah soomkiisa soon qultu waxaan idhi maa kaana sawmu daawuud nebi daawuud soonkiisa muxuu nabi allo qaala wuxuu yidhi nisfu dahri sanadka naskiisa ay soomi jiray yuftir yowman waa yasuumu yowman xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadيث صaيixa qala الimam ن abarna الربيع بن سليمان ثiqة qala xadaثna iبن وهب وcبدالله بن وهب المصري qala أخbarnii يuنس بن زيد الأyلي عن شhاب الزهري qala وxu أخbarnii سعيد المسyب و أbu سلمة بن cبدالرحمن intaba waa asxaabtiini khaaska ahayd أنa cبداللahi بن cمر الcاaص رضي الله taع عنهma qال cبدالله بن cمر ذukira لرasuل rasulka wa lo shegay sل sلم أنahu cبداللahi بن cمر yaquul leeyahay la aquumanna lawallaahi baan ku dhaartay aquumanna waan istaagi oon istaagi oon istaagi alleyla habeenkii oo dhan wala asuumanna waan soomi oon soomi oon soomi annahaara maalinta maashintaa noole maalin kastana waan soonaani habeen kastana qiyamalea taagan xoog badana qalbigiisaa xoogan iimaankiisa aad xoog badan kow annagana haddiiadda qaarkood laisweydiiye muxuu ahay laasharanna alleyla kullahu bimaada ilaa qaliilan baa u taal abcan social media hahay waa la socda dhalinyarada berigood shee sheegi jirnay odayaashir waa ku darsameen maandhaweyt waxaan youtube ku arkayay nin oo siddeetan jir ah oo youtube-ka siduu u gala markaad aragta iyo social mediaha iyo baabkaas iyo intu wuxuu sheegaa xilliyo badan inuu wakti ka qaato marka baalka umadana lagu imtixaame mima btulia bihi اjamiic dadka dhan waa ku imtixaaman yihin culamo iyo caamo sagiiri kabiir dumar rag lama kala duuna ninka ugu yar oo social media isticmaal waa laga yaba inu afar saac ay ka qaadato maalinta ninka oo la yidhaho ninkan waqtigiisu ilahay baa u xifdiyey laba sac saddex sac nasal اlla salama alcaafiya yaquulu inuu leeyahay laaqoomanna waan istaagi on istaagi leyl habeenkii o dhan oon tukani wala asuumanna waan soomi on soomi annahaara maalintii maashita noolahay oo dhan faqala rasul ul sl slm anta adiga miya aladii kii ahaaday taquulu yidhaahdo dalika arrinkaas warkaas mada ad kaa soo yeehay faqultu waxaan lahu isaga qad qultuhu yaa rasul nabig alla waan idhi faqala rasul wu sl slam fa adiga laa tastatiicu dalika arrinkaa ma awoodid ee fasum som waaftir afur wanam waa qob istaag wasum ka min kulli min ashahri bishii talaata ayaam saddex maalmood ka som fa alxasanata wanaagga aad la imaada bicashiri amhaaliha toban laabkeed ayaa ilahay u ku siinaa subxaana wa tacaala wadalika arrinkaana ood mxuu ahay bilka saddex maalmood ka soonta milu siyaami dahri sanadkii o aad soontay ay la too qultu waxaa fa innii aniga utiiqu afdala min dalika intaas in ka badan ayaan awoodaa qaala wuxuu ihi sum yowman maalin waaftar yowmayni laba maalin afur faqultu waxaan inni aniga utiiqu afdala min dalika arrinka in ka badan ayaan awooda ya rasul rsulka allow qala wuxu ihi fa sum yowman maalin waaftar yowman maalin afur wadalika arrinkaas siyaamu daawuuda nabi daawuud soomkiisa weyaan waa huwa nabi daawud soomkiisana acdal asiyaam soon kan ugu cadaalad badan weeyaan qultu waxaan idhi fainii aniga utiiqu waan awoodi afdala min dalik intaas in ka badan ayaan awoodi qaala rasul a sl slm laa afdala min dalik siyaamu yowmin iftaar yowm wax ka fadli badan maba jiraan saasuu nabiga yihi sala allahu alيh waslem qaala cabdullahi bn camr wuxuu yidhi radia allahu taala anuma lian akuuna inaan ahaada qabiltu mid aqbalay ahalaaثata alayaam saddexda maalmood oo bil kasta ahay allatii taasu qaala uu yihi rasul sl sl slm uu yidhi saddex maalmood bil kas ka soo mad ugu yidhi inaan aqbalo ayaa axaba ilaya laga kalgacaylo badan yahay min ahli wamaali ahelkaygoo dhan in lidhaafiyo oo maalkaygoo dhan lidhaafiyo waxaan ka jeclo maanta berigaas rusqada nabigeena uu isiiyey oo bilka saddex maalmood kasoon igu yidhi inaan qaatan ka jeclaan lahaa waa maruu tabarbeelayoo xaaladda ay meel aan la qaban karin gaartay faraha ka baxday xamaaskiyaa dhammaaday tabartina waa dhamatay xadiidka laba kun saddex boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa munkarun biziyaadati اlmawcid hadal dambe waxaa jira wainahu kaana idaa wacada lam yukhlif intaas ayada wii intii hore aadiiska intiisi hore ama adiis intiisi hore axaadiista hore baad la tooyahay laakiin nabigeenna markuu wacdi qaado kama bixi jirin ziyaadadaas waa munkar ayuu leeyahay munkar weeyaan haddii laba kun lakin inta kale xadisku waa xadiis saxiix haddii laba kun saddex boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiis eh, munkarun biziyaadati almawcid baranii waay warrame yur imam sa alي amat lah axmed ibn bakaar alxarani wa saduq qala xadana moxamed ibnu wa huwa ibn salma alxarani an ibn isxaaq wa saaxib almahaazi can moxamed ibn ibrahim ataymi wa iqa can abi slmti cabdiraxman qala wuxuu yidhi abu slmti cabdiraxman dakhaltu calaa cabdillaahi bni cumar ibni camar ayaan u galay radia allahu taala anuma qultu waxaan idhi ay cami adeero waa maruu weynaaday xadinii iga warran ama xadii ama shay qaala uu ku yidhi laka adiga rasul rasulka sl slm nabigu wuxuu kuugu yidhi markii aad si fiican aad u cibaadaysan rabtay oo cibaado badan la imaan rabtay hadalka lagugu yidhi ishag oo nabigeena kugu yidhi sal slm qala wuxu yh yabna akhi walaalkay wiilkiisiiyow inii aniga qad kuntu waxaana ajmactu mid go'aansaday calaa an ajtahida inaan dadaalo ijtihaadan dadaal shadiidan aad u daran aan cibaado ku dadaalaan go'aansaday xataa qultu ilaa aan ka dhaha la asuumanna dahra sanadkii o dhan waan soomi on soomi on soomi walaa aqra'anna alqur'aana qur waan akhrini on akhrini akhrini fii kulli leylatin fii kulli yowmin waleyla habeenkii iyo kasta yacni hal maalin habeen iyo kastaba qur waan akhrini on akhrini fasamica bidalika arrinkaa waxaa maqlay rasuululahi ayaa maqlay sl slm faataanii wuu yimid nabigana sl slm xataa dakhala calaya ilaawad igu soo galo fii daari daarta aan degnaa gurigayga ugu yimid tegitaanka horena waa suuragal oo inta loo tagay kadibna daarti lagu soo noqday lasoo waday gurigiis lagu maxkamaday faqal wuxu yidhi balaqanii waxay soo gara annaka adig qulta inaad tihi la asuumanna waan soomi waan soomi adahra sanadkii oo dhan wala aqra'anna alqur'aana qur'aankiina waan akhrina waan akhrina maalin kasta ama habeen maalin kasta qur'anka waan dhamayni faqultu waxaan ihi qad qultu dalika arrinkaa waan ya rasul rsulka allow arrinkaa waa iga soo yeeray qala wuxu yidhi falaa tafcala yeelin somsom min kulli shahrin bil arki talaata ayaamin saddex maalmood ka son qultu waxaan ihi innii aniga aqwaa waxaan awooda calaa aktar min dalik intaas in ka badan ayaa nabi allow awood u heli karaa awood igu jirto wax sahlan ma ahan waa iimaan qaaluu ii dhallinyarnimo qaaluu yihi fasumsom min aljumcati jumca usbuuci yowmeyn laba maalmood ka soon yowmay yowmeyni alnayna wاlkhamiis isniintii khamiis ka soon ay sum اlisnayna wاlkhamiis qultu waxaan idhi fainii aniga aqwa calaa akar min dalik intaas in ka badan ayaan awood u heli karaa qala yhi fasum som siyaaba daawuuda calayhi الsalaam fainahu soomkaas nebi daawuud acdal الصiyaami soonkan ugu cadaalad badan waa cinda allahi alla weyne agti subxaanaه wa tacala yowma saa'iman wa yowman ay kun ahaada yowman maalin saa'im mid sooman wayowman maalina muftiran mid afuray ahaw waay wainahu aniye wainahu nabigeenna marka damiirkaas nabigaa loo celina ala sl waa qaybtii ziyaadada ahayd oo munkarkayd wainahu nabigeena sal slam kaana wuxuu nabigena ala sl slam idaa wacada goorta uu muxuu ahay ballan qaado lam yukhlif ballanta kama bixi jirin wainahu waidaa laaqa markuu cadowga la kulmana lam yafira maca rajulin kelima ahaan waa sax weeyaan laakiin xadiidka ma qeyb ma ka tahay ziyadadaas waa munkar yay mxuu ahaa muxadiiinta leeyihiin hada wallah aclam w sal اllah wslm abdi rasul mustafa